alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd eh, waxaa inoogu dambey wabacdu faalsalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu waxaa inoogu dambeeyey darsigii aynu kaga waramnay alcaali waannaazil waynu sharaxnay caali iyo naazil wax looga jeedo iyo aqsaamteeda waxaynu dul hadalka mualifku uu ka qoray baabkaasi xafidahu اllah wuxuu yidhi sheekhu sheekh cabdالlah ibn axmed aliryani fi kitaabihi almabaadi اlmufiida fi musطalax اlxadiid waxau yihi aqsaamu اlxadiid min xayثu اlculuwi wالnuzuul aqsaamta iyo qeybaha uu leeyahay xadiidku ee loo qeybiyo marka loo eegay inuu xagga laga eego culuwiga iyo nuzuulka inuu xadiisku xadiis caaliya yahay ama haddaynu tacbiirkaynu ku tacbiirinay inuu xadiisku xadiis laandheeraa yahay iyo inuu xadiisku xadiis naazila oo laga laandheeraysan yahay u yahay xadiista nebiga calayhi isalaatu wasalaam marka ay ansaxdo dhammaanteed waa wada xujo dhammaanteedna waa wada waxyi soo ma laakiin iyadoo wada xujo ah dhammaanteedna axaadiistii rasuulka sala allahu calayh wasalama ah oo waxyi ah marka ay sugnaato inay ay nebiga ka sugnaato calayhi salaatu wasalaam ayay haddana ayay haddana kala sifo duwanaan kartaa kala fadli badnaan kartaa waxa weeye oo xadiiska ka hadlaaya ilaahay sifaadkiisa jalla wacala iyo asmaadiisa wan wanaagsan iyo isku mid ma noqonaya xadiiska naarta ka hadlaya soo ma isku fadli noqonaya nacam xadiiska fadliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka hadlaaya iyo xadiiska ka hadlaya fadlu man dunahu calayhi salaatu wasalaam fi lfadli walmartaba oo maalan shaksi ummaddiisa ka mid fadligeeda ka warramaya dee waa laba xadiid oo labaduba haabita oo axaadiista nebiga ah oo labiba waxyigii iyo sunnadii ah laakinahumaa fi lmartabati ha mutagayiraan soo ma way ku kala duwan yihin xadiiska ka hadlaya maalan dad ahlu naar ah abulahab iyo abujahal iyo kuwii lamidka ahaa iyo xadiiska ka hadlaya nebi maxamed sala allahu alayh wasalam fadaaishiisu hal mustawiyaan kadalika qur-aanka ilahay uu soo dejiyey isagoo dhammaantii wada qur-aana dhammaantii hadalkii ilahay o dhammaantii wada waxiya haddana wuu kala fadli badan yahy fa aayat lkursi afdalu aayatin ha fi lqur-aan hahe waa suurat alikhlaas waxaa weeyaan lahaa fadlun cala gayriha min asuwar nacam marka culuwiya nuzuulka waaa l waxaa looga jeedaa inta uu e, xadiisku intaa sanadkiisu nebiga uu jiro iyo inta uu ka fog yahay wuxuu yidhi sheekhu alxadiiu alcaali xadiiska caaligaah wahuwa maa qalla ka koobaad labada qaybood oo loo qaybiyo xadiiska min xayu alculuw wanusuul ka koobaad waa alxadiiu alcaali xadiiskii caaliga ahaa wahuwa xadiiska caaligana waxaa looga jeedaa maa qalla cadadu rijaali isnaadihi waa xadiiska maa qalla waa xadiiskii uu yaraaday maa kii weeye qalla uu yaraaday cadadu rijaali isnaadihi sanadkiisa raggiisa tiradooda oo tiro yar ayaa nebiga sala allahu calayh wasalama iyo xadii iyo xadiiskaa cidda warinaysa udhaxaysa maxaa ka mid a ah baan nidhi hulaafiyaatu imaami man imaam alimaam albukhaari raximah llah maxaynu ka miaalinay xadiiu man xadiis salamata bnu akwac oo oo uu yidhi qazawtu maca anabiyi sala allahu alayh wasalam kam azwa sabca ghazawaat nacam ka labaad waxa weeyaan alxadiid annaasil wa huwa xadiiska naasilkayna maa xadiis weeye ama maa kii weeye kahura uu batay cadadu rijaali isnaadihi sanadkiisa raggiisa tiradooda ay badatay sanadka ciddii soo saartay xadiiskaa warisay mukharijiin baa la dhaha aimada xadiiska soo saartay maxaa la dhahaa mukharijiin sida bukhaari abu daawuud imaam muslim imaam albayhaqi ibnu khusayma ibnu xibbaan ma garatay alimaam alxaakim raximah aimadaasi asaaniidda ay axaadiista ku warinayaanay nebi ilaa ay nebiga gaadhaan isku mid maaha xagga tirada iskuinuma jiraan marka xadiiska imaam a'imadii kamidii uu warinayo ee raggiisa isaga iyo nebiga udhaxeeya rijaalu sanadiha ay bataan tiro badan ay noqdaan maxaa la idhahdaa waa xadii eesh naazila fakulu maa qalat rijaaluhu calaa wadiduhu daka aladii qad nazla fakulu maa xadiis dhammaantiio qalat ay yaraata rijaaluhu raggiisa isaga iyo nebiga udhaxeeya calaa caali buu noqday waa sareeye wadiduhu didkiisuna daaka ladii kaa weeye qad nazala hoosu degay ee tirada raggiisu badatay hadalkan yaa iskale saaxib eesh albayquniya biidn illahi tacaala markaynu kitaabkeennan duruusta ka hadhay dhowrka darsiga ka hadhay dhammayno waxaynu ish waxaynu carabka marin doonaa hal jelso ama laba jelso maxay almanduuma albayquniya si fiican baana u ninkii ragga kitaabkan kitaabkan si fiican u akriyey si fiican u fahmay manduumadaasi si fiican buu fahmay maxayna manduumadaasi noqon doontaa waxyaaba ardayga taalibcilmiga laga rabo xifdigiisa waxyaaba ardayga taalibcilmiga ee dowladda fadhiya laga rabo xifdigeeda waaya wlculuwu culuwigii yanqasimu wuxuu uqeybsamaa ilaa qismayni xadiiskii caaliga ahaa ee sifat haystay wuxuu uqeybsamaa yanqasimu wuxuu uqeybsamaa ilaa qismayni laba qaybood culuwun culuwi oo mutlaqun la sii daayey wa huwa culuwiga mutlaqahi ah. alqurbu min annabiyi sala allahu calayh wasalam waa in nebiga loo dhowaado maxaa maxaa culuwi mutlaqa loogu bixiyey waa liqilati cadad rijaali sanad cidda sanadka rijaasha sanadka xadiiskaa warisay baa tiradoodu koobanta koobnida ay koobantay yarida ay yar yihiin ayaa xadiiskaa loogu bixiyey culuwun mutlaq marka nebiga loo eego calayhi salaatu wasalaam nebiga iyo cidda soo saartay waxaaba udhexeeya saddex qof waxaaba udhexeeya afar qof haddama aragta wahaakada culuw nisbiyun culuwi nisbiya nisbi waa maxay ma aha culuwi nebiga loo eegayo culuwi mulaq loo eegayaa baynu nihi yaa loo eegayaa nebiga alayh isalaatu wasalaam culuwi nisbina waxaa loo eegayaa cidaan nebiga ahayn waxaa loo eegayaa maala imaamu lbukhaari ama imaamu muslim imaam aimada kamid a ah, ama imaamu shaafici raximah llah ama imaamu axmed ayaa waxaa loo eegayaa imise qof buu ku gaaray ninkaasi imaamu bukhaari qofka imaam bukhaari caalimka imaam bukhaari iyo isaga ay udhaxeeyaan nin quri iyo caalimka isagiiyo imaam bukhaari xadiiskii warinaya isaga iyo imaam bukhaari ah, ay udhexeeyaan saddex labadaa nin marka bukhaari loo eego ninna sanadkiisu waa caali nina sanadkiisu waa naazil waadix ya ikhwaan ha binisbati liimaamin mucayan sidaa ogeed baa loo ii waa nisbi imaam mucayana loo eegaya shay a cidaan nebi maxamed ahayn ayaa loo eegaya nisbadooda culuwun culuwi weeye kii labaadna nisbiyun culuwigii baa labadaa uqaybsamay alxadiis alcaalim wuxuu culuwigiisa uqaybsamay culuw mutlaqa iyo culuw nisbiga wa huwa culuwigii nisbiga alqurbu waa in loo dhowaado binisbati marka loo eego ilaa imaamin mucayanin imaam gaar ah oo min aimati lxadiisi kamid a ah. imaam aimadii xadiiska kamida ah loo eegayaa qofkan intee buu jira intee buu jira maanta rag badan buu nusaaci la tegay darsigii bardhaafee wahuwa alqurbu waa in loo dhowaado binisbati marka loo eego ilaa imaamin imaam oo e, caalim oo mucayanin mucayan oo min xadiis ka mida ah. a'imadii hoggaanka ku ah xadiiska nin kamidaa loo eegayaa culuwiga nisbiga ah oo la eegi maayo imisuu xadiiskani nebiga u jira calayhi salaatu wasalaam ee waxaa la eegayaa fulaanka xadiiskan soo saaray ee bukhaari dariiqiisa maray imise ninbuu bukhaari ku gaadhay oo ninka bukhaari iyo isaga laba nin udhexeeyaan iyo ninka bukhaari iyo isaga hal nin udhexeeyaan iyo ninka bukhaariye isaga saddex nin u dhexeeyaan saddexdaa nin dee way kala dhow yihiin way kala dhow maxaa sidaa culuw nisbiyeesna loogu bixiyey waa liqilati lwasaa'iti ilayhi caalimkaasi cidda ka xigta isaga iyo caalimka udhaxaysa yaraanta ay yaryihiin wey alwasaaid waa maxay waa jamcu wasiit ya alwasaaid wasaaida udhaxaysa isaga iyo imaamkaasi yaraanta ay yaryihiin baa darteed culuw nisbiye loogu bixiy wlculuwu culuwigii he ay annisbiyu baad ku darhaysa wlculuwu culuwigii ay nisbiyu culuwigii nisbiga ahaa waa siduu sharaxaba ku waadixiyey kutubta kalena waadixa ku ah arbacata aqsaamin afar qaybood weeye maxaan sidaa ku iri haddaad tiraa culuwigu waa afar qaybood halka horena aad ku soo martay culuwigu marka marna culuwigii mutlaq culuwigii baa shaygii xadiiskii caaliga ahaabaa ka caali ahaan loo qaybinaya afartan qismiye dambana culuwiga nisbigaabay aqsaam u tahay culuwiga nisbigaabay maxay u tahay aqsaam waalculuwu ay nisbiyu ku daralka waalculuwu culuwigii nisbigaha arbacatu anwaacin weeye afar qaybood wey alawalu ka hore culuw muwaafaqatin weeyaan waa culuwi la dhaha culuw muwaafaqa nisbigiiba afartan loo qaybinaya labadaa shayana iskaga kaa qaldami alxadiis alcaali fi ljumla imisaynu qaybinay culuw mulaq iyo culuw nisbi nisbigiina imisu usii qaybsamay afar qaybood walculuwi culuwigu arbacatu anwaacin weeye alawalu ka hore culuwigu nisbiga weeyaan culuw muwaafaqatin weeyaan culuw muwaafaqa wa huwa culuw muwaafaqadii alwusuulu inaad gaadho weeye ilaa shaykhi axadi lmusanifiina culimadii xadiiska wax ka tasniifisay ee xadiiska soo saartay mid kamida sheekhiisii inaad gaadho weeye min kayri ariiqi adigoon isaga marin macnaheedu maxay bukhaari baad sheekhiisii wax ka warisay oo aad sheekhiisii la wadaagtay adigoon waddada bukhaari marin adigiyo bukhaari ba waxay isugu timaadeen sheekhiisii ya oo maalan sheekh shuyuukhdii bukhaari ka mid a oo cali bnu madiiniba ka soo qaad ayaad waxa weeyaan ayuu nin ruwaadda kamid nin kale culimadii ka midihi xadiiska sheekhii uu bukhaari ka qaatay ayuu la wadaagay oo bukhaari isagoon waddadiisii marin ayuu isagii bukhaari waxay isugu yimaadeen sheekhiisa cali bnu madiina culumu muwaafaqa la yidhaha taas culum muwaafaqa ayaa la yidhahda waadix ikhwaan hay wa huwa lwusuulu waynad ilaa shaykhi axadi lmusanifiina culimadii xadiiska wax ka qortay ee warisay ee aimada ku ahayd ee soo saartay axaadiista sida bukhaari oo kale inaad sheekhiisii gaadho wayo oo aad wax ka wariso min hayri ariiqi adigoon bukhaari marin waayo haddaad bukhaari marto adiga iyo sheekhii bukhaari idin dhexeeyo de bukhaari adiga marka layska kii barbar dhigo bukhaari baa kaa caalisanaanaya soo ma ila isagaad sii marte laakiin adigoon bukhaari marin markaad sheekhiisii ugu tagto meel dhow baad ku gaadhay la soco ya waad faantay saaxib ya bukhaariyow dee hadda sheekha waa lagula wadaagay baa tir wabicadadin baad ku gaadhay aqala ka yar mima low ruwiya adiia mima low ruwiya alxadiiu buu sheekhu yidhi laakiin waxaa ka fiican mima law rawa alxadiia haduu xadiiska warin lahaa min ariiqi musanifi uu ka warin lahaa hadduu xadiiska ka warin lahaa ariiqa bukhaari dee cadadka isaga iyo sheekha bukhaari udhaxaynaya iyo markuu sheekhulbukhaari toos uga wariyey labada keebaa tira yar dee markuu sheekhulbukhaari toos uga wariyey soo ma marka wabicadadin low rawa alxadiida min min min ariiqi lmusanifi dheh hadduu bukhaari dariiqiisa xadiiska wa ka hadduu ka warin lahaa bukhaari dariiqiisa hadduu ka warin lahaa cadad badan buu ku warin lahaa laakiin markii uu bukhaari intuu dhaafay sheekhiisii la wadaagay wuxuu xadiiskii ku wariyey tiro yar oo uu bukhaari ku gaadhay athani ta labaad culuwu bedelin weeyaan wa huwa ka nooca labaad culuwu bedel baa la idhahdaa wa wusuulu ilaa shaykhi shaykhi axadi lmusanifiin waa inaad gaadho imaamu lbukhaari sheekhiisa sheekhiisii inaad gaadho weeye ood adiga iyo bukhaari isugu timaadaan sheekha laba sheekha bukhaari sheekhiisa ama bukhaari sheekhiisa sheekha sheekhiisa inaad isugu timaadaan fii riwaayati xadiiin mucayani xadiis mucayana riwaayadiisa marka la eego wa bicadadin waa inaad ku warisa cadad oo aqalo ka yar mima low rawaa hadduu warin lahaa alxadiis hadduu xadiiska ku warin lahaa min dariiqi musanifi bukhaari wadadiisa hadduu mari lahaa hadduu bukhaari wadadiisa mari lahaa tiraduu xadiiska ku wariyey iyo iminkaanu marin dariiqa bukhaari waxa labada tira ahaan yar markaanu isaga marinay sheekhu sheekha ula kulmay miaalaan idiin sheego xadiis inama alacmaalu biniyaat yaa wariye baan ihi bukhaari ka wariyey bukaari bukhaari wuxuu xadiiska ka wariyey eh, abu bakr cabdullahi bnu zubayr ma garat abu bakr ayuu ka wariyey abu bakr wuxuu ka wariyey sufyaan ibnu cuyeyna alhilaali soo maad gara sufyaan ibnu cuyeynat alhilaali wuxuu xadiiska ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari soo saa maaha ayib xadiiskaasi hadduu qof wariyo oo uu imaamu lbukhaari kula kulmo sheekhiisa oo abdabubakr eh, eh, alxumaydi toos xadiiskii uga qaato isagoon bukhaari marin maxaa la idhaha culuwigaasi culuweesh muwaafaqa haddii uu sufyaan ugu yimaadana oo intuu xadiiskii wariyo unu bukhaari marin oo cabdilaahi abubakr alxumaydina aanu ka warinin ou sheekh kale ka wariyo oo uu sheekhaa kale sufyaan ka qaatay sufyaan isugu yimaadaan wuxuu isugu yimaadeen sheikhulbukhaari sheekhiisii soo maha kaana maxaa la dhaha culuwe culuw bedel athaalisu ka saddexaad waxaa weeye culuw musaawaatin weeyaan labada jeerba ama culuw muwaafaqatin aada ama culuwu bedelin aade haddii uu dariiqa bukhaari maro tiradiisu way badnaanaysa haddaanu dariiqa bukhaari marinna tiradiisu way yaraanaysa soo soo maha ahaaliu sadexaad culumu musaawaatin weye wahuwa culumu musaawaatku riwaayat alxadiisi xadiiska in lagu wariyo weeyaan bicadadin tira in lagu wariyo tiradoo musaawin la mida licadadi isnaadi axadi lmusanifiin culimadii xadiiska soo saartay aladiina sanafuu fii cilmi lxadiis wax ka sanifay ee kutubta ka qoray ee xadiiska warintiisa ku ahaa cumdada sida bukhaari iyo muslim nin baa xadiis wariyey markaasuu xadiiskaasi imaamu muslim sagaal nin baa isaga iyo nebiga udhexeeya maalan ama toddoba nin iyo nebiga xadiiskiibuu isagoon muslim muslim wadadiisa marin wariyey markaasaa isagana isagiiyo nebiga waxa u dhexeeya toddoba sidii muslim ama sagaal sidii muslim waa miaale xadiiskaa waxaa la odhanayaa maxay culuwi eesh musaawaad ninka ninka ninka muslim tira ahaan la sinaaday ee isagoo muslim ka dambeeyey maalan imaamu muslim tiradii isagiiyo nebiga udhexaysa isagana ay udhaxayso haadaa sharafun cadiim ya sheekh ha ma garata waa nin la dheeraa ninkaas ma garata marka marka la joogo muslim iyo waxa weeyaan iyo maaragtay ragga la midka araabicu kafaa culuwu musaafaxatin wey waa culuwigii isa salaanta eeg musaafaxa musaawaad bedel muwaafaqa waa isilaaxaad yaa iska leh yaa iska leh muxadiiin baa iska leh culuwiga nisbigaa ayay ula baxeen nimankii la odhan jiray muxadiiin hadhowta haddaad culuwu musaafaxatin nuxaad weydiiso waxaa laga yaaa ina ku waxaan garanmayna anagu waxaan maxay ahayd ya waxaanagu garanmayna culuw culuw lahaan bartaad ka fadhiiso <laughs> ma fahamti ya haddaad laga yaabo aad ula kacdo funinta qaarkood in muwaafaqada wax kale noqoto oo muwaafaqada wax kale lagu sheego wahaa kada walihada qowmin min ahli lcilmi luqatu waistilaax qolo kastoo ahlulcilmiga ka mid ah waxay leedahay luqayo istilaax bay leedahay haddaanad istilaaxaadkaa garanin hadhow indhahaad ka tuuraysa middaabu lagumaraam dhigo markaasu wuxuu ku arkay wa fiihi irsaalun wa hada alxadiisu wain kaana rijaaluhu iqaatun ilaa ana fiihi irsaalun ya raggiisu waa iqaad ba ha iska ahaadeen haba lagu kalsoonaade irsaal baa ku suganoo waa kuwo lasii daayey buu kuleeyay irsaalka wuxuu maleeyay iyaga lasii daayey ma garat ya in meel laga soo shalbiyus wuxuu moodayey de af carabu ku fasiraya magaras muu muadiiin wax mucayana ay uga jeedaan ma aragta hmm. culum musaafaxatin weye wawa riwaayat lxadiisi xadiiski inaad ku wareersa weeye bicadadin tiro oo musaawin la siman licadadi isnaadi tilmiidi axad lmusanifiin musanifiintii cilmiga xadiiska wax ka qoray sida bukhaari iyo muslim iyo ragga la midkaa ah. iyagii lama sinid ee waxaad la siman tahay nin ardaydoodoo wax ka qaatay ayaad la siman tahay maalan culuw musaawaad waxaa la odhanaya markaad bukhaari inta inta uu xadiiska isaga iyo nebiga udhaxaysa in lamidi adigoon dariiqiisa marin xadiis mucayana aad ku wariso intii bukhaari isaga nebiga udhexisay in lamida adigoon dariiqa bukhaari marin marka culuw musaawaad bay noqonaysa maaha haddii aad muslim oo bukhaari ka qaatay markuu xadiiskii bukhaari ka wariyo inta isaga iyo u dhaxaysa aad in la midi adiga iyo nebiga kuu dhaxayso adigoon muslim marina muslim baad la sinaatay soo maha markaana waa tilmiidu axad اlmusanifiin oo muslimaad la sinaatay maaragtaad markaana waxaa la yidhahdaa culuw musafaxa kaanaka adig ardaygii bukhaari inaa iskacan qaadeeno aria sheekha warkiisa waa lagula hayaayo bal warranaa hadda ma garata marka waa sidaas waayahay tambi kullu nawcin nooc kastoo min anwaaci culuwi kamida yuqaabiluhu waxaa ka soo horjeeda nawcun min anwaaci nusuuli kamida waa runtiide nooc kastoo culuwiga kamid a didkiisu waa maxay dee waa nusuul didkiisu waa nuuul oo maalan culuw muwaafaqada markaynu nidhi ninka xadiiska wariyay ee xadiisuu bukhaari wariyey ninka bukhaari kula kulmay sheekhii bukhaari abubakr alxumeyd iyo ninka kula kulmay xadiiskiisu waa caaliman waxaa la dhaha culuw muwaafaa bukhaari ciddii martay xadiiskaa warisay dee waa nuuul fii xaqi soo sax ma ninkii bukhaari wax ka wariyey xadiiskaa bukhaari ka wariyey iyo ninka bukhaari sheekhiisii kula kulmay labadaa nin hal nin baa udhexeeya marka midna caali buu noqonayaa midna muxuu noqonayaa naazil buu noqonaya wahaakada wahaakada waxaynu intaa ku daraynaa un aanu sheekhu tilmaamin culuwigu culuwigu wuxuu marquub yahay xadiiska culuwiga ahi waxa uu marquub yahay oo uu yahay mid la jecel yahay marka uu yahay xadiis saxiixa oo haabit ah xadiisku xadiisku hadduu culuwinimada ku darsado inuu yahay xadiis saxiixa oo haabit oo sugan waa waa fadaa'il isku biiray waa fadaail isku bere walihaada maxaan nihi axad lmuxadiiin waxaa la weydiiyey isagoo sakaraadka ku jira maada taraqabu maxaad jeclaan lahayd markaasuu uhi beytun khaalin wa sanadun caalin sanad laan dheeraa iyo iyo beyt khaaliyo maranoo aan rabbigay ku caabudo oo cidina aanay arago khalqigu aniga iyo cibaadadeedi iyo rabbigay waxaan ku caabudiya aanay arag beytun khaalin wa caalin waay marka culuwigu haddii uu sixo ku darsado culuwinimada waa waa waxa weeyaan waa waa sharafun ilaa sharaf wa fadiilatun ilaa fadiila waa hagaa sababtuna waa maxay uu culuwigii markaa fadli u yeeshay waa liqilati alkhata wa qilati alwasaa'id soo liqurbihi min annabiy sala allahu alayh wasalam waliqilati alwasaa'id waliqilati alkhata sidaas weeye sidaa weeye amaa hadduu xadiiskii caaliga ahaa uu yahay xadiis cilaysan oo aan saxiixayn inuu caali yahay waxba u tari mayso inuu caali yahay waxba u tari mayso bal ahlulcilmi waxay idhahdeen xadiiska naazilka ah ayaa mararka qaarkood ka fadli badan xadiiska caaliga oo waa goorma waa markuu xadiiskii naazilka ah uu yahay mid isagu asaxu fi hubuuti mid isagu yani waxa weeyaan ahbatu yani waa asax markuu yahay isagii ka sixo badan yihi ama uu yahay rijaal awhaqu min rijaali اlcaali ama raggiisu ay ka iq iyo dabdi badan iyo itqaan badan yihiin ciddii caaliga warisay ama ay ka xifdi iyo itqaan badan yihiin ama ay ka faqiihsan yihiin ama xadiiska caaliga ahina uu inqiaac ku sugan yahay ka naasilkaana ku sugan yahay xaalaadka noocaasa maxaa fiican xadiiska naailka walihaada baad arkaysa aimada qaarkood xadiis ay caali ku arkeen iyagoo nuzuul ku warinayen leesh lianna nuzuulahu afdalu min culuwihi ana nuulahu afdal min culuwi walihaada cabdillahi mubarak muxuu yihi cabdillahi mubarak wuxuu yihi xadiiska jawdadiisa iyo sharaftiisu maaha in raggiisu yaraadaan oo uu caali yahay jawdadiisa iyo iyo iyo qiimihiisu waxa weeyaan sixatu rijaalihi ha wa hubuutu makhrajihi iyo inuu makhrajkiisu sax yahay walihaada waad arkaysaa imaam muslim axaadiis aimo kale caali ku wariyeen oo isagu uu isdul taagay inuu lkwn الnaazili aqwى waajwad ar ma garateen marka waa sidaas waay ka soco aqsaamu اlxadiid min min xayثu riwaayat الruwaat halkan markaynu caalig iyo naazilkii saa uga soo baxnay waxaynu idhi caalig iyo naazilku mashuu ma shardi baa xadiiska صaxiixa inuu caali noqdo ma shardi baa xadiiska daciifka inuu caali noqdo ama naazil noqdo maya shardi maaha walihaada tani maxaynu ku nidhi waa awsaaf zaaida walihada waxaan kugu uri waa waxyaabaha ay ay ku faakihaystaan aadka waxa weeyaan xadiiska nebiga ugu qurxiyaan muxadisiintu waad fahamti soo ma muxadisiintu raximahum allah waay halkan sheekh wuxuu kaga waramaya xadiisku inuu aqsaam leeyahay marka la eego sifaadka ay leeyihiin ruwaadiis ruwaaddii baa sifaadkoodii la eegaya sheekh sifaad mucayana ayaa la eegaya oo ruwaaddu leeyihiin muxadiiintu raximahullah xadiiska ilaalinta ilaaliye waxay ka gaadhay inay mararka qaarkood sheegaan sifaadka riwaadu ay leeyihiin riwaadani ma qaraaba hadday qaraaba yihiin qaraabadan nisbadeedu waa tey ma laba isdhalayba ma laba wada dhashayba ma laba waxa weeyaan maaragtay ilmaadeerabaa ma laba iso abtiyabaa ma laba ma garanaysa beled ma ka soo wada jeedaan mise kama soo wada jeedaan ahlubeyt ma wada yihiin mise ma wada ahaa waxa weeyaan xagga fadliga iyo qadarka may iska may ka siman yihiin mise way kala duwan yihiin waxa weeyaan miyay isdhaleen mise ismay dhalin waxa weeyaan ma jiraa waalid horta waladkii wax ka wariya ma jiraa nin walaalkii wax ka wariya yani waxyaabaha noocaasa ah, muxadidiintu cinaayada ay siiyeen bay ku tusinaysaa xadiiska nebiga alayh isalaatu wasalaam marka waa min xayu riwaayati ruwaat muxuu uga jeedaa ay min xayu sifaati ruwaat riwaayat ruwaat halkan waxaa looga jeedaa ay min xayu esh ifaati aruwaat ruwaadda ifaadkooda bal aynu eegna hadda halkan ko ta koowaad waxa weeye ee aqsaamta ka mid ihi waa riwaayat laqraani aqraanti labadii iskolodkaha inay wax kala wariyaan riwaayat laqraan hadalkaa u fiirso aqraan yaa la yidhaahdaa aqraan waxaa la yidhaahdaa waa dad wahiya riwaayat raawi waa inuu raawigii wax ka wariyo can aakhara raawi kale inuu wax ka wariyo oo qariibin minhu ay isku dhow yihiin fi sini xagga da'da iyo walisnaadi xagga culimada iyo waluqiyi xagga kulanka qaadashada halkan faham aqraan yaa la yidhaahdaa muxadisiini aqraan waxay u yaqaanaan labada qof ee isku lodka ah ee wada ahaanna isku dhow culimo ahaanna culimo wax ka wada qaato culimo wadaaga ma shardi baa inay culimadoo dhan wada wadaagaan maya shardi maahe waa inay inta badan wada wadaagaan maaragtaad midkood mid culimada qaar ka mida wuu dheeraan karaa labiyo saddex wuu dheeraan karaa laakiin hadday culimadooda marka saa loo eego badankooda wadaagaan maxay nimankaasi aqraan maxaa meesha ka baxay laba ninoo culimada waxay wadaagaan laba qura ama mir qura ayay wadaagaan aqraan uma yaqaanin muxadisiinkaas ha waxaa odhanaya fulan waxa weeyaan hebel lodki maaha laakiin hal sheekh bay isaga iyo hebel isku soo gaadheen laakiin la lod maaha lodka qolo kaloo loo lodya saba ma dhacdo qofkaa weyn inaad wax la dhigato mararka qaarkood yah dee hadhowta waa lea qofkaa kaa weyne waa wada isku kalaas baanu hayn arday baanu wadahaan jirnay laakiin wuu naga weynaaye la soco duruuftaa meesha keentayoo dabeedna maado uu kusoo dhacay buu nala wadaagayo dabeedna saasuu noogu yimi nololod mu ahayn de waaad isleedahay haddii hebelka intaa leegaa tirado waa nololood dee hadhowto waxa laga yaaba ina oday lagu maleeyade maaragta ya inaanu saaxiibba nahay oo ardaydii akhyaarta ahayd aanu ardaynimada wada wadaagnayaa ayaan xaflad anigoo maalin jooga ayaa hebel nin kale ehaa iskulad baan markan xafladi ka baxn maanta waad kaxisasha ya waan da isyareynayay ya <laughs> markaa qariibin fi lisnaadi fi sini wlsnaadi wluqiyi wluqiyi waa kelmad yani dhamaystirana marka laba qof oo iskulod ah aqraan baa la idhaha labada qof aqraan muxadisiiniya u yaqaanaan de ahaan bay isku dhow yihiin shardi ma inay isku daa noqdaan waa laga yaabaa in laba sano saddex sano afar sano shan sano udhexeeyaan de ahaan way isku dhowdhow yihiin waa ka ku yihi qariibin minhu fi sini hadday isku mid yihiina kaba sii awlaysanba hadday dada wadaagaanna kaba sii awlaysan walisnaadina waa maxay culimadii iyoay wax ka barteen badankoodana waa inay wada wadaagaan oo maxaa ka mid ah waa riwaayatu sulaymaan ibnu darkhan ataymi can miscar ibni kidaam alhilaali labadaa nin waa laba nin oo aqraana oo de ahaanna isku dhowdhow waa sulaymaan ibnu darkhan ataymi iyo miscar ibnu kidaam ya miscar ibnu kudaam maaha misr ibnu kadaab maaha miscar ibnu kidaam saasaa loo akrinay haddii aanad ilmi cilmiga xadiiska culimo ka qaadana ha markaad istraa ninkaaso sanad ku jira akri miscar ibnu kudaam inaad akridaa laga yaaba deedna lagua ka fadhiisa dadka waxyaabaha luqiyiga culimada lagu ogaado bay ka mid tahay wahumaa qariinaani labadaani waa qarin laakin riwaayat laqraan macnaheedu waa maxay riwaayat laqraan waxaa la idhaahdaa labadaa qofee xagga da'da iyo xagga mashaayik dadana isku dhow dhow mashaayikhdiina wadaagay in midkood ka kale wax ka wariya riwayat aqraan la dhaha midkood unba ka kale wax ka wariyay macnaheed waa maxay midkood baa ka kale sheekh u ah oo midun baa midka kale wax ka qaatay labadooda mid walba ka kale waxba kamuu qaadan oo iminka culimadu waxay dhahen sulaymaan ibnu darkhan ataymi iyo miscar ibni kidaam alhilaali waa laba ninoo qariinaani ah laakiin laakiin sulaymaan unbaa miscar wax ka wariye e eh? miscaroo sulaymaan wax ka wariye lama hayo ma aragtaada markaa riwaayatu aqraan baa taa la yidhahda ka waran hadday labadii nina qariinka ahaa ee aqraanta mid walba uu ka kala wax ka qaato magac kale u bixiyeen muxadisiintu riwaayat lmudabaj baa la dhaha waa talabaad riwaayat lmudabaj waayo waxa weeyaan mudabajku waa riwaayatu kila alqariinayni labadii qariin labadiinina dada iyo dadana isku dhadhawaa mashaayikhdana wadaaga inuu midkoodba kakala canil aakhari kakale wax ka qaato wey mid walba kakale inuu wax ka qaato weyaan mashaayikhdina way wadaagaan da ahaan iyo casri ahaanna way isku dhow yihiin oo way wadaageen midkoodbana midka kale sheekh buu yaho mid walba ka kale wabuu ka qaatay mid walba ka kale waxbuu ka qaatay oo waa maxay waa sida abu hureyre iyo caaisha iya wax ka wada qaateen ha ya nebi alayh isalatu slam waxa kale wax ka wada qaateen abu bakr radi allahu tacala canhu waxaa kale wax ka wada qaateen saxaabo badan oo kale fa abu hurayra caaisha axaadiis badan buu ka wariyey caaishana abu hureyra axaadiis badan bay ka warisay wahumaa qariina waad fahamtay soo ma ha wahumaa eesh wahumaa qariinaan waay <clears throat> waxaa la mid ah imaamu lawsaaci raximah oo imaamu maalik wax ka warinay maaligna awsaaci saasoo kale waxbuu ka wariyey awsaaci iyo imaamu maalik cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci abu camr alawsaaci waxa weeyaan iyo imaamu maalik waa laba qareen waa laba ninoo iskullada mid walbana ka kale waxbuu ka wariyey mid walbana ka kale ardayna wuu yahay sheekhna wuu noqday maxaa la dhaha markaa riwaayadaasna riwaayatu eesh almudabaj baa la almudabaj oo maxaa mudabaj loogu bixiyey tadbiijku waa maxay waa taziin waa qurxin kaanahu mid walba saaiibkii in kaanahu mid walba inuu saaxiibkii qurxiyey hay waxaa kale ahlulcilmigu qaarkood yidhahdeen waa tadbiij waxaa laga keenay dibaajatay alwaj wejiga labadiisaa dhaman ayaa laga keenay kaanahu mid walba ka kale inuu dhabankiisii siiyeyoo ay si fiican isu eegeen maaragtay marka taasina waa taas riwaayat laqraan labay u qaybsantay marka riwaayat qarini riwaayatu kuli qariinin can saaxibihi oo waxaa la dhahaa tadbiij ama mudabaj iyo riwaayatu axad alqariinayn can alaakhari faqat iyana maxaa la dhahaa riwaayat aqraan waa hagaag ta saddexaad waa maxay riwaayatul akaabiri kuwii waaweynaa riwaayaday ka wariyeen canil asaakiri kuwii yaryaraa oo maxaa halkan looga jeedaa waa sheeko u baahan fahan sidaas sida asalkee la yaqaana waxa weeye dadka da ahaan waaweyn in iyaga wax laga wariyo oo dadka yaryar iyaga wax ka wariyaan soo ma oo qofku ciddii isaga ka waani ka waawe ka weynay da ahaan inuu wax ka qaato saasaa macruufa soo maa cagsigeedaa jirta oo waa maxay qofku qofuu de ahaan ka yar inuu cilmi ka qaato oo culimada islaamku yani waxyaabahaas yani ay sameeyeen waxaa ka mid a ah in culimo da-doodu waaweyn tahay nima culimo da-doodu yaryar tahay ay wax ka qaateen oo iyaga ka da sidaa waa la alakabir can ilasaaqir sidaa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasi alakabiru sinan riwaayat alakabiri sinan nimankii daahaan weynaa riwaayaday ka wariyeen canil asaakiri sinan kuwii daahan yaraa oo maxaa ka mid a oo maxaa ka mid a waynu sheegi doonaa waay waxaa maalan waa cumar khadaab oo wax ka warinaya ibnu huesh cabdillahi ibnu cumar ibnu khadaab waa cabaas ibnu cabdimualib oo ka warinaya ibnu man cabdillaahi ibnu cabaas radi allahu tacala canhu ya sidaa waa la yidhi waxaa kaloo la lakaabir waa riwaayada ay wariyaan al akaabiru qadaran wa fadlan kuwii qadar ahaan iyo fadli ahaan waaweynaa canil asaakiri kuwii iyaga ka sokeeyey xagga qadarka iyo fadliga ay wax ka warinayaan waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo saxaabi saxaabadiisi kamid ah wax ka warinaya warkaama maqasheen war warkaama maqasheen ya ha imaam muslim wuxuu yidhi xadiiska caanka aljasaasa la yidhaha xadiis aljasaasa xadiiska caanka ku noqday markuu sheegay wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow xadaanii tamiim daari waxaa ii waramay tamiim daari tamiim daari waa kuma waa saxaabigii xadiiskee wariyey carasheega ha tamiim daari waa saxaabigii xadiiskee wariyey xadiis caanu wariyey saxaabigaas addiin nasixa jazaak allah khayr addiin nasixa qulnaa liman qaala lilahi walikitaabi wlirasuli walamat muslimiin saxaabigaasuu nebigu xadiis dajaal ku saabsan ka warinaya markaasuu nebigu wuxuu yihi ayuha naas xadaanii tamiim daari markaase culimadu waxay dhahdeen hadihi arfacu waashrafu waajalu riwaayati lilakaabiri can ilasaakiri riwaayo cid akaabira ay ka wariyso cid asaakira riwaayadii ugu sharafta badnayd wey saa nebi maxamed baa saxaabi saxaabadiisa kamid wax ka warinaya wa hiya manqabatun shariifatun litamiim daari radia allahu canhu arda soo ma hahi waxaa la mid ah riwaayada uu wax ka warinayo abu bakrin sidiiq radia allahu canhu oo sayidu khulafaaءi الraashidiin wa imaamu almuslimiin bacda الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam wa أwal اlcasharati اlmubashiriina biاljanة wa saaxibu rasuuli اllahi salى اllahu alayh waslama wman wman shahida lahu الnabiyu salى اllahu alayh waslama bاlkhayr ninkaasa wuxuu wax ka warinaya cabdullahi bn cabas bn cabdilmuطalib wahuwa arfacu min wahuwa wahuwa aqalu minhu manzilatan wa sharafan ma aragtaad fahadihi maxaa iyadana la dhaha riwayat asaakir an laabir waxaa kamid a ah culimadu hahdeen saxaabada rasuulka oo taabiciinta qaarkood wax ka wariyay saxiix ayumaa afdal ha saxaabada marka riwaayatu lakaabir cala nasaakir labadaas qolaa soo gelaya inay akaabirtu min xayu sini noqdaan iyo inay akaabirtu min xayu esh min xayu lqadri walfadli noqdaan iyo inay labadaba isku darsadaan inay labadaba isku darsadaan waayo riwaayat raawi weeyaan can man duunahu cid isaga ka sokaysa uu ka wariyo fi sini xagga da'da ka yar aw iluqiyi ama xagga la kulanka iyo culimada uu la kulmay ka hooseeya aw ilmiqdaari ay ilqadri walmakaana ama makaanada iyo fadliga ka hooseeya inuu ka wariyo oo waa maxay waa imaamu zuhriyo ka warinaya iyo yaxya ibnu saciid alansaariyo ka warinaya ardaygoodii maalik imaamu maalik baa waxaa wax ka warinaya macalinkiisii zuhri ha ayaa wax ka warinaya ya ama yaxya ibnu saciid alansaari baa wuxuu ka warinayaa ardaygiisii maalik ayuu ka warinaya riwaayat lasaakiri can ilakaabiri waa ta afraad inay kuwii yaryaraa kuwii waaweynaa wax ka wariyaan oo waa maxay kuwii xagga dada yaryara cabdillah bn cabaas iyo cabdillahi bn cumar inay cabaas ibnu cabdimualib iyo cumar khadaab wax ka wariyaan ama abubakar iyo dee waxa weeyaan cabdillahi bn mascuud wax ka wariyaan ma aragtaad hay riwaayatlasakir can lkabir weye waya cagsu latii qablaha weye waana sidaa asalkaas riwaayatlaabaa abnaai inay caruurtii wax ka wariyaan canil aabaai aabbayaasha waye iyadu mundarijatun waxay ku hoos jirtaa oo soo hoosgelaysa fii cumuumi riwaayati asaakiri can akaabiri alasaakir kuwii riwaya can akaabir ka wariyey dee waxaa soo gelaya caruurtii oo aabayaashood wax ka wariya soo ma waa riwaayatu cabdillahi bn cumar khaaab an abihi esh can abihi man cumar khaaab radi allahu tacala canhu riwaayatu caaisha radi allahu canha can abiha esh abi bakrin radia allahu tacaala canhu canha aad waa weeye riwaayat aabaa'i can labnay wahiy mundarijatun waxay soo gelaysaa fii cumuumi riwaayati akaabiri can asaakiri aabbayaasha ka wariyaan inamadoodii wa riwaayat lakabir al sakir bay kudhex ka riwaayata anas weeyaanba anas bin maalik ba wuxuu ka warinaya an ibnatihi umay ibnatihi umayna ama umayna saainay taa filaya ama amiina amiina dheh an ibnatihi amiina taas wey riwaayat likhwati walakhawaat waxa weeye kuwii walaalaha riwaayada kala wariye ha riwaayat likhwa inamadii walaalahaaba can ilakhawaati habloodii wax ka warinaya ama habli baa walainamadoodii wax ka warinaya waaba sida riwaayada moxamed bnu sirin uu wax ka warinayo walaashii xafsata bintu sirin maxamed sirin waa imaam kabiira soo aimadii islaamka ka mid a ah. wuxuu ka warinaya walaashii xafsa bintu sirin marka kuwaasi dhammaanteed maay kamid yihiin waxay ka mid yihiin waa sifaadka ruwaaddu ay leeyihiin marka wax kala warinayaan ay ictinaag iyo dadaalka ku bixiyeen muxadisiintu subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk asalamu calaykum raxmat